alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slama tasliima kasiira sheekh waxau ihi faslun wuxuu kaga hadlayaa fasalkan qur'aanka in lagu tadabburo oo loo fiirsado ayuu kaga hadlayaa waxa uu yidhi raximah اllah faإida sharaca fi اlqira'ati falyakun shaأnuhu اlkhushuuca wاtadabbura cinda اlqira'ة markuu ruuxu gudagalo akhrinta uu qur'aanka akhrinaayo ha noqdo xaalkiisu khushuuc uu khushuucayo oo qalbigiisu ilaahay u khuduucayo oo waxa uu akhrinayo u fiirsanayo watadabbura iyo macnayaasha erayada ka dambeeya inuu ka fakeraayo oo u fiirsanayo cinda alqiraa'ati akhrinta agteeda altadabbur wa tafacul min addubur addubur waxaa la yidhaha shayga xaggiisa dambe ayaa la yidhaahdaa marka alfaadda iyo kelimaadka macaani baa ka dambaysa macnayaashaa ka dambeeyaa loo fiirsanayaa oo laga fakerayaa oo qalbiga lagu dhaqdhaqaajinayaa waddalaa'ilu calayhi akharu min an tuxsara wa ashharu wa adharu min an tudkara deliilada ku tusinaya in qur'aanka lagu khushuuco in lagu tadabburo oo macnayaashiisa loo fiirsado way ka badan tahay in la koobo oo adillo badan baa ku soo aroortay wa ashharu wa adharu min an tudkara waa ka caannimo badan tahay waana ka muuqad badan tahay in la sheego oo waa adillo caan ah oo fara badan fa huwa almaqsuudu waalmatluub in qur'aanka macnayaashiisa loo fiirsado oo laga fekeraa waa wixii la rabay ee la doonaayey wa bihi tansharixu asuduur isagay laabuhu ku ballaadhmayaan waasic ku noqonayaan wa tastaniiru alquluub qalbiyaduna ay ku nuurayaan oo ku iftiimayaan qaala allahu caza wajal allahu wuxuu yidhi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne afalaa yatadabbaruuna alqur'aan miyaynay ku tadabburayn oo u fiirsanayn qur'aanka macnayaashiisa miyaynay u fiirsanayn oo kelimaadka iyo erayada iyo jumlooyinka macaanida ka dambaysa miyaynay ka fekerayn oo u fiirsanayn yacnii ha u fiirsadaan baa macnuhu dhacaya wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab kitaabun ay haada kitaabun kani waa kitaab qur'aanku waa kitaab kitaabkaasoo anzalnaahu ilayka aanu kugu soo dejinnay nebi muxamedow sala allahu alayh wasalam oo adiga kuu soo rognay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey oo nafcigiisa iyo khayrkiisa iyo waxtarkiisu badan yahay barakadiisu badan tahay liyadabbaruu aayaatihi waxaannu u soo dejinnay liyadabbaruu si ay ugu fiirsadaan oo uga fekeraan aayaadkii aayadihiis oo macnayaasha ay leeyihiin baa loo fiirsanayaa lagu tadabburayaa walyatadakkara iyo si ay ugu waantoobaan ulul albaab kuwa qalbiyada wanaagsan u saaxiibkaahi siday ugu waantoobaan baannu u soo dejinnay walaxaadiisu fiihi kasiira axaadiista baabkaa ku saabsanna waa fara badan tahay waa aqaawiilu salafi fiiha mashhuura hadallada salafkee mawduuca ku saabsanna waa caan oo waa badan yihiin waqad baata jamaacatu min asalafi yatluuna aayatan waaxida waxay baryeen baata waa markuu ruuxu habeenkii xaalad ku sugnaado ama meel uu markaa baryo u hoydo waqad baata waxay ahaadeen ama habeenkii ku baryeen jamaacatu min asalafi koox salafka ka mid yatluuna aayatan waaxida inay akhrinayaan habeenkii oo dhan oo ku celcelinayaan aayad qudha aayaddaasay ku celcelinayaan oo qalbiga ku dhaqdhaqaajinayaan yatadabbaruunaha way u fiirsanayaan oo macnayaasha ka dambeeya ayay ka fakerayaan oo u fiirsanayaan wa yuraddiduunaha waa ku celcelinayaan ila asabaax ilaa waa beriga laga gaadhaayo ilaa inta waagu dilaacaayo habeenkaas oo dhan aayaddaasaa lagu celcelinayaa qalbiga lagu dhaqdhaqaajinaya waqad saciqa jamaacaatu min asalafi cinda alqiraa'a waa suuxeen kooxa salafkii ka midii akhrintii qur'aanka la akhrinayay agteeda ayay ku suuxeen oo waxay xamili waayeen qur'aankaa dhegaysigiisa markaasaabay dhaceen wamaata jamaacaatu minhum xaala alqiraa'a waana dhinteen kooxo ka midii wakhtigii qur'aanka la akhrinayay dhinteen waqad rawaynaa can bahzi bni xakiimin ana zurarata bna awfa altaabiciya aljaliila radia allaahu canhu amahum fii salaati alfajri waxaannu soo warinnay buuri waxaa loo dabdiyaa ruwiina iyo rawaynaa ruwiina haddii la yidhaahdo waa naloo soo wariyay noqonaysaa rawaynaa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa waa soo warinay bahzi bnu xakiim waxaannu ka soo warinay in zurarata bna awfa taabiciga la yidhaahdaa nusakha qaar waxay qorayaan zuraarata bna abii awfaa oo abii bay ku darayaan oo ziyaadinayaan waana halad saxdu waxay tahay abii inayna ku jirin waa zuraarata bna awfaa ma jiraan cid abi ugu dar nusqooyinka haysaan waa waad qoraysaa soomaa ha abi mid qoraysaa ma jirtaa waa haysaan soomaa waa halad marka abidaas sida saxani waa zuraarata bna awfa nusqooyinka qoraya ayaa saxan marka taabici zurarata bna awfa la odhan jiray oo ataabiciya aljaliil sheikhu wuxuu uhi wuxuu ahaa taabici weyn radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqde caadada culammadu haaliban waxay isticmaali jireen saxaabada inay taradiga u isticmaalaan oo yidhaahdaan radia allaahu canhu ciddii aan saxaabi ahaynna raximahu allaahu inay yidhaahdaan taasaa caadadu marka ay ahayd weliba haaliban waxay isticmaalaan marka uu dhintay bay raximahu allahu yidhaahdaan laakiin raxmadda ruuxu mar walba waa u baahan yahay ama ha noolaado ama ha dhinto laakiin waxay isticmaalaan marka uu nool yahayna inay yidhahdaan xafidahullah markuu dhintay haddaanu ruuxu saxaabi ahayn oo uu dhintayna inay yidhahdaan raximahullah laakiin wakhtiyada qaarkood waxaynu iska isticmaalnaa isagoo ruuxu nool yahay lafteeda inaynu markaa raxmadda ugu ducayno waayo wax maanicu kuma sugna raxmaddana mar walba waa loo baahanya nabigana sala allahu alayh wasalam waatii tii ninkii acraabigaha ku yidhi allaahuma arxamnii warxam muxammadan walaa tarxam macanaa axadan marka raxmadda inuu ku duceeyo ma diidin nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahow marka aniga ii naxariisa buuhi muxamedna u naxariiso ee cid kale ha noola naxariisan nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam xajarta waasican shay ballaadhan baad cidhiidhiday marka walaa tarxam macanaa axadan ayuu ku inkiray laakiin ma inkirin inuu raxmadda ku duceeyo ma inkirin markaa raxmadda mar walba waa loo baahan yahay laakiin caadada culammadu calaa kulli xaal waxay u badan yihiin inay saxaabada u isticmaalaan radia allaahu canhum cidda kalena raximahu llahu ay yidhahdaan hadday dhinteen hadday noo yihiin xafidahu llahu ay yidhaahdaan marka laakiin waxaa hadda uu isticmaalayaa sheikhu inuu radia allaahu canhu cid saxaabi ahayn uu ku odhanayo taradiga ayaa kollay inoo qoran markaa wax dhibi kuma sugnaa laakiin isticmaalku sida kalu ahaa ama hum fii salaati alfajri zuraarata bna awfa wuxuu tujiyey salaad subax buu tujiyey fa qara'a xataa idaa balaga waa akhriyey ilamaa iyo uu ka gaadhaayey faidaa nuqira fi nnaaquur fadalika yowmaidin yowmun casiir ilaa uu halkaa ka gaadhaayey faidaa nuqira fi nnaaquur marka la afuufo suurkii kii la afuufaayey la afuufo fadalika yowmaidin yowmun casiir kaasi maalintaas la afuufayo suurka waa maalin adag oo bimacnaa dhibaato badan khara maytan markuu halkaa gaadhay ayaa wuu dhacay xaaluu dhintay ya baqashada uu cadaabka ka baqanayay iyo maalinta aakhiro ayuu la dhacay dabeedna waa dhintay qaala bahzun bahzu bnu xakiim wuxuu idhi fa kuntu fii man xamalah waxaan ka mid ahaa qolyihii qaaday baan ka mid ahaa qolyihii qaaday ayaan ka mid ahaa buuri baabkan sheikhu wuxuu kaga hadlayaa qur'aanka in lagu tadabburo oo loo fiirsado oo macaanida qur'aanka laga fekero oo lagu khushuuco ayuu markaa sheikhu ka hadlayaa adillo badanna mawduucaasi waa leeyahay maqaasidda qur'aanka loo soo dejiyeyna waxaa ka mid a in lagu tadaburo waxaa laga qaadanayaa ujeeddooyinka qur'aanka loo soo dejiyey inay ka mid tahay tadabburku aayaddan baa laga qaadanaya kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih wuxuu allah u soo dejiyey si ay ugu tadabburaan daraaddeed oo aayaadka qur'aanka ugu fiirsadaan waliyatadakkara ulul albaab marka maqaasidda loo soo dejiyey waxaa ka mid ah altadakur watadabbur waa in lagu waana qaato oo lagu waantoobo waa in macnayaashiisa loo fiirsado oo lagu tadabburo ujeeddooyinka loo soo dejiyey ayuu ka mid yahay marka aad iyo aad bay culammadu ugu dadaali jireen tadabburkaas yacni si ay ugu tadabburaanna waa ku celcelin jireen takraarka ay ku celcelinayaan wuxuu ka qayb qaadanayaa tadabburka qur'aankii ay ku tadabburayaan qalbigii bay ku dhaqdhaqaajinayaan yacni waa ka fakerayaan culammada qaarkood waxay samayn jireen habeenkii oo dhan in aayad qudha ay ku celceliyaan dee asalna waa leedaho baabka dambe inoogu imanaysa fasalka soo socda ayaa asalkeeduna inoogu imanaya xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo warinaayo inuu aayad ku celcelinayo iyo aasaar ku soo aroortay celcelintaas wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay kooxa salafkii ka midii in qur'aanka marka la akhrinayo ay suuxi jireen ama yagu ha akhriyaan ama yagu ha maqlaan oo cid kale ha akhrido suuxitaan bay la dhici jireen qaarkoodna naftuba waa ka raacday oo waa ku dhinteen qolyaha ku dhintay waxaa ka mida zuraratu bnu awfa baa ka mid a isagoo keliyana ma aha ee qaar kalena waa laga soo wariyey saas si leeg iyaguna markaa inay ugu dhinteen sheekh la yidhaahdo abu isxaaq astaclabi la yidhaahdo oo afar boqol iyo dhowr iyo labaatankii dhintay hijriyada ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo qatla alqur'aan kuwii qur'aanku laayey ee qur'aanku dilay dabeedna qisooyin badan buu soo arooriyey oo uu kaga qisoonaayo raguu qur'aanku kaga kambalay oo dilay bimacnaa sababta qur'aanka u dhintay siday u khushuuceen ee qalbigooda qur'aanku ugu dhacay miisaankii ay dareemeen bay la dhaceen oo la dhinteen ragga uu soo aroorinaya ka warramaayo zuraaratu bnu awfa baa ka mid a caliyu bnu fudayl ibnu ciyaad baa ka mid a rag kale oo mutacadida ka mid a kitaabku waa kitaab matbuuca beerdhoweyd baa la daabacay qatlal qur'aan baa la yidhahdaa haddaad u baahato nadka waad ka soo dejin kartaa isagoo dhammaystiran yacnii qisooyin badan buu keenayaa oo ku saabsan raggaa qur'aanka sababtiisa u dhintay ayuu keenaya fudayl ibnu ciyaad inanuu dhalay oo cali la odhan jiray saas si la-eg buu isaguna u dhintay ilaa culammada qaar ku laqabeen qatiilulqur'aan kii qur'aanku dilay qaar baaba luqsiya ka dhigoo yidhi muxuu yahay markaa qatiilulqur'aan ninka la yidhaahdo qur'aankaa dilay muxuu ahaa shakhsi keliyaba ma aha laakiin waxay ku sheegeen caliyu bnu fudayl ibnu ciyaad inuu yahay fudayl ibnu ciyaad waxaa la yahay abu caliy baa la yidhahdaa kunyadiis marka waa inanka uu isku kuniyeeyey cali ninkaasi saasuu dhintay ninkii ka warramayey wuxuu yidhi fudayl ibnu ciyaad baa na tujiyey buuhi qur'aankiibuu deedna akhriyey buuhi salaaddii uu qur'aanka ku akhrinaayey ayaa inankiisii cali oo igu xigaa dhacay buuhi dem sheekhii markuu maqlay cidda markaa dhacday dee wuu gartay in meeshii wax soo kordheen intay ka dambaysay yacni markaa qur'aankii waa koobay marka wuxuu tukaday yacni ruux warwaraya salaaddiisa oo bimacnaa baqayoo kale sidiisuu markaa u tukaday dabeedna markuu salaamo naqsaday wuxuu arkay inankiisii oo yaalla oo meyda ya marka qisooyin mutacadidaa la soo naqliyaa oo keliya maaha kitaab baa badel laga qora bahs ibnu xakiim waa bahs ibnu xakiim yani waxa weye waa ninkii markaa aabbihii wax ka warin jiray aabihiina awowgii wax ka warin jiray yani markaa weey waa bahzi ibnu xakiim ibnu mucaawiyat ibnu xaydat alqushayri weeyi marka bahzi ibnu xakiim can abiihi can jaddih yani waata markaa sunanada iyo wax loogu soo wariyo oo sunanada ku yimaada xadiiskiisana waxa weye waa la taxsiinin jiro culammadu waxay odhan jireen waa xasan haddaanu cillo kale lahayn ayaa la odhan jiray wa kaana axmed bnu abilxawaariyi radia allaahu canhu huwa rayxaanatu shaam axmed ibn abilxawaari radia allaahu canhu wuxuu ahaan jiray wa huwa rayxaanatu shaam waa udgoonkii shaam oo cibaaro ammaan looga jeedo marka leeyahay waa uduggii shaam waxaa laga tilmaamayaa nin wanaagsan oo qiimo leh ayuu ahaa kamaa qaala abulqaasim aljunaydu raximahu allahu tacaala siduu abuqaasim aljunayd marka uu yidhi junayd baa ka cabbiray inuu yahay rayxaanatu shaam marka axmed wuxuu ahaa waa axmed ibnu abilxawaariyi culammada qaarkood ra'da waa hoos dhigaan qaarna waa kor dhigaan haddii la kordhigo waxay noqonaysaa axmed ibnu abilxawaara ayay noqonaysaa haddii la hoos dhigana waxay noqonaysaa axmed ibnu abilxawaariyi ayay noqonaysaa marka labada mid walba waa u soo naqliyaan wuxuu ahaan jiray axmed ibnu abilxawaari ida quri'a cindahu alqur'aanu marka agtiisa lagu akhriyo qur'aanka yasiixu mid qayliye ayuu ahaa wayascaqu yascaqu suuxa marka qur'aanka lagu akhriyuu qaylin jiray dabeedna waa dhici jiray qaala ibnu abi daawuuda ibnu abi daawuud waxau yidhi imaamkii saaxibu sunan ayaa dhalay kitaabkii kitaabuulmasaaxifna waa leeyihi wa kaana alqaasimu ibnu cusmaana aljuuciyu raximahu allahu tacaala yunkiru dalika cala bni abi abialxawaariyi ibnu abi daawuud baa odhanaya wuxuu ahaan jiray qaasim ibnu cusmaan aljuuci ilaahay ha u naxariistee mid arrinkaa ku inkira oo ku diida ibnu abilxawaari oo yidhaahda markaa in arrinkaa la sameeyo ma aha oo qur'aanka marka la akhrinaayo la qayliyo oo la suuxo in sidaa markaa la sameeyaa sax ma aha wa kaana aljuuciyu sheikha juuci la yidhahdaa wuxuu ahaa faadilan min muxaddisi ahli dimashqa sheikh fadlila buu ahaa oo muxadisiintii reer dimisho ka mida yuqadamu fi lfadli cala bni abilxawaariyi xagga fadligana isagaa la hormarin jiray oo ibni abilxawaari laga hormarin jiray isagaa la qadimi jiray oo la fadili jiray qaala wakadalika ankarahu abuljawza waxaa sidaasoo kale inkiray taabicigii abuljawza la odhan jiray isaguna waa inkiray waa aws ibnu cabdillaahi arabaci abujawza aws ibnu cabdillaahi alrabaci weeye wa qays bnu xabtar qays ibnu xabtarna isaguna waa inkiri jiray arrinkaas oo waa diidi jiray in caynkaa la sameeyo qultu imaamu nawowi waxau yidhi waasawaabu cadamu alinkaari ila calaa man ictarafa sida saxani cadamulinkaari waa inaan lagu inkirin ruuxu inuu caynkaas sameeyo ilaa calaa man ictarafa kii qirtay mooyaane cid kale waa inaan lagu inkirinoo lagu diidin kii qirtay isaga waa lagu inkiraya oo waa lagu diidayaa biannahu yafcaluhu tasannucan inuu u samaynaayo iska yeelyeel inuu u samaynaayo ciddii sidaa qirata mooyaane cid kale arrinkaa laguma inkiraayo laguma diidayo laakiin ciddii iska yeelyeel iyo ikhtiyaar arrinka u samaynaysa yacni taas waa lagu inkirayaa waxaanu noqonayaa ficil madmuuma oo la dhaleecaynayuu noqonaya wallahu tacaala aclamu ilaahay baa yacni u cilmi badan isagaa ilaahay korreeye mas'aladan ku saabsan suuxidda la suuxaayo iyo qaylada la qaylinaayo culammada qaarkood saas iyadaabay u inkireen oo u diideen culammada aadka u inkirtay arrinkaana waxaa ka mid ah abu cabdillaahi alqurdubi saaxibu tafsiir aljaamici liaxkaami alqur'aan kitaabka weyne tafsiirka ah sheikha leh oo markuu soo maro aayaadka ka warramaaya mu'miniintu qur'aanka markay akhrinayaan ama dhegaysanayaan inay ooyayaan oo khushuucayaan oo jidhidhacoonayaan wuxuu odhanayaa xaalka mu'miniintu ay ahaayeen ee qur-aanka ilaahay ku sifeeyey saasay ahayd inay khushuucaan inay ooyaan in marka waxa ay xasilaan inay waxa weeye jidhacoodaan laakiin laynooguma sheegin inay qaylinayaan iyo inay dhacdhacayaan waxyaalaha laynooguma sheegin hadday fadiilo ahaan lahaydna waxaa la iman lahaa saxaabadii nebiga sala allahu alayhi wasalam markaa fadiilo inaynay ahayn bay ku tusinaysaa marka culamada calaa kulli xaal inkiraysaa waxay marka u qabaan ashyaada noocaasi tasannuc iyo iska yeelyeel oo kale inay tahay bay u qabaan laakiin calaa kulli xaal iska yeelyeel inaynay ahayn waxyaalaha caddaynaya waxaa ka mida dee qaar baaba dhintay amaba suuxayoo dee miyir doorsoomay ruuxuna ikhtiyaarkiisa iskama yeelaayo mid markaa garashadu ka tagto oo suuxaya oo miyir doorsoomaya dee isagu iskama yeelayo naftana iska qaadi maayo marka in ikhtiyaar arrinkaasi aynay ku dhicin bay u eg tahay ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen sababta keensatay saxaabadii inay u suuxi waayaan marka qur'aanka ay maqlayaan laakiin dadkii ka dambeeyey qaarkood ay u suuxayaan waxay yidhaahdeen saxaabada qalbiyadooda ayaa xoog badnaa oo qawi ahaa maadaama quluubtooda ay qawi ahayd waxay awoodi karayeen inay weeleeyaan oo iyagoo khushuucaya oo qur'aankii ta'siirinayo oo saamaynayo haddana markaa aynay noqon wax markaa garashadii ama ka tegayso ama markaa suuxaya ama dhacaya aynay noqon laakiin dadkan dambe waxaa ku dhacday waaridka qalbigooda ku soo arooray ee ku yimi baa xoog badan qalbigoodiina waa xamili kari waayey maadaama tii uu xamili kari waayey la dhacayaan amaba xaalad kale ay la gelayaanoo tasarruf aan fiicnayni ka imanaya qaylo iyo wax la mida ay ka imanayso liquwati alwaalid ayay taasi uga dhacaysaa ayay markaa yidhaahdeen marka ahlucilmiga qaarkood saxaabada waxay uga dhici weydeyna waa liquwati quluubihim qalbiyadoodu waa siday u xoogga badnayd ayaa keensatay inay markaa dhici waayaan oo tasarrufka noocaasi ka iman waayo oo mar walba garashadoodii ay baaqi tahay aahaarta qaarkood oo laga sheegaayo sida cumar bnu khadaab oo kale mar inuu markaa si noqday daad guriga marka uu jiifsado maalmo la soo booqanayey qur'aanuu markaa maqlay suuratu tuur aawadeed qasaska noocaasoo kale saxaabada inayna ka sugnayn ayay markaa u badantay marka walow qaarkood haba soo naqliyaane waxay u badan tahay ashyaadaasi markaa inayna sugnayn wa qaala sayidu ljaliilu dulmawaahibi walmacaarifi wuxuu ahaaday sayidkii weynaa dulmawaahibi hibooyinka u saaxiibka ahaa oo ilaahay deeqda markaa uu siiyey oo ugu deeqay waxyaalo wanaagsan walmacaarifi iyo garashooyinka u saaxiibka ahaa ibraahiimu alkhawaasu ibraahimu alkhawaas la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa culammadii zuhaadda ahayd ayuu ka mid ahaa radia allaahu canhum wuxuu yidhi dawaa'u lqalbi khamsatu ashyaa'a dawada qalbigu waa shan shay qiraa'atu lqur'aani bitadabbur shayga koowaad waa qur'aanka in la akhriyo lagu akhriyo bitadabburi u fiirsi loo fiirsanayo lagu akhriyo wa khalaa'u lbatni iyo inay calooshu madhnaato shayga labaad wa qiyaamu lleyli iyo in habeenkii la kaco shayga saddexaad wa watadarucu cinda saxar iyo in ilaahay laysu dhuldhigoo laysu dulleeyo goorta soo dhowaadka agteeda wakhtiga suxuurta wa mujaalasatu asaalixiin iyo dadka wanaagsan in lala fadhiisto oo dadka saalixiinta ah ee wan wanaagsan in lala fadhiisto shantaasaa qalbiga dawa u ah buuli wuxuu tilmaamayaa sheikhu waxyaalaha qalbiga dawaynaya ayuu sheegaya qalbigu waa xanuunsadaa xanuun waa ku yimaadaa dawana waa leeyahay waa noolaadaa qalbigu waana dhintaa wuxuu u baahan yahay dawo wuxuuna u baahan yahay cunto inuu qalbigu leeyahay mid nool iyo mid dhintay labada mid walba dee adiladaa sheegaysa awaman kaana maytan fa axyaynaah waxaa loo jeedaa qalbigiisa ayaa markii hore dhintoo gaalnimu ku dhintay markaasaanu noolayno iimaan ku noolaynay marka xayaatada qalbigu waa iimaanka dhimashada qalbiguna waa gaalnimada weeye gaalnimada ayuu qalbigu ku dhimanaya wuxuu qalbigu leeyahay xanuun waa xanuunsadaa fii quluubihim marad qalbiyadooda waxaa ku sugan xanuun baa ku sugan xanuunka qalbigu uma jeedno kii cudwiga ahaa oo la odhanaayay qalbiga ruuxa xanuun baa ku sugan dhakhaatiirtu dawaynayso ama xidid yacni ka mida xididada qalbiga ayaa markaa gufaysmay ama wax la mid a iyo ashyaada shabbahda taas yadaa markaa kama tilmaamayno ama qalbigaa markaa kansar kaga dhacay ama wax la mid a nacuudu billahi min daalik ashyaadaa uma jeedno waa marad cudwiya taas laakiin waxaa jira xanuun macnawi ah oo aan ahayn marad cudwi oo xubintu aynay bukoonaynin laakiin diin ahaan qalbigu u bukoonayo bukoodka qalbigu diin ahaan u bukoonayaana laba nooc buu u qaybsamaa waa maradu shubha iyo maradu shahwa maradu shahwaha waxaa laynoogu sheegay mawdic qur'aanka ka mid mida falaa takhdacna bilqawli fayatmaca aladii fii qalbihi marad mawaadicda kale ee laynoogu sheego qalbiga in xanuun ku sugan yahay waxaa loo jeedaa maradu shubha loo jeedaa oo in shaki iyo munaafaqnimo qalbigu ku bukaa meelaha kale looga jeedaa laakiin mawdican waxaa loo jeedaa maradu shahwati zinaa inuu qalbigu ku buko ayaa markaa laga tilmaamaya marka qalbigii wuxuu u baahan yahay dawo ayuu u baahan yahay qalbigii waxa u dawoa dee iimaankiibaa u dawaa waxa u dawaa qur'aankiibaa u dawaa waxa u dawaa tawbaddii iyo istikfaarkiibaa u dawaa ilaa qalbigu waa madoobaanayaa waa nuuraa qalbigu mar waa caddaadaa waa nuuraa waa iftiimaa marna waa madoobaadaa yacni waxaa laynoogu sheegay yacnii qalbiyadooda in dabool saaran yahay gaalada kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun xataa dadka fisqigoodu batay gaaladaba marka laga yimaado dembiyadu markay aad iyo aad u fara bataan qalbigii dabool baa fuulaya raan ayaa qalbiga fuulaya yacni galadana dabci baaba ku dhaca oo qalbiyadoodaa la dhababaayoo la xidhaa oo la qafilayaa oo lagu xidhayaa markaa gaalnimada ku sugan lagu xidhaya marka quluubtii dawo waxa u ah daacada iyo iimaanka ayaa markaa dawo u ah iyo ruuxu marka xumaantii inuu ka toobad keeno hadday tahay yacni marka gaalnimadii laga toobad keeno munaafiqnimadii laga toobad keeno yacni fisqigii iyo faasiqnimadii laga toobad keeno bidcadii laga toobad keeno towbadda lagu daweeyo daacada lagu daweeyo qur'aanka lagu daweeyo dikriga lagu daweeyo yacni taasaa qalbigii safaynaysa taasaa qalbigii bogsiinaysa marka qalbigii wuxuu leeyahay dawana waa leeyi dawana waa leeyi qalbigu wuxuu leeyahay hidaa oo qalbigii markuu caafimaad qabo xayi yahay oo qalbi nool yahay marka lafteeda waxaa qado uga dhigan iyo cunto waxa uga dhigan daacada uu kororhsanayo ilaa mar walba iimaan baa u kordhaya waaba caafimaad qabaa qalbigii ya jidhku siduu ugu baahan yahay cunto ugu baahan yahay iyo biyo waxaa qalbiga cunto iyo biyo uga dhigan daacada marka layska daba geynayo layska daba keenaayo la daa'imay la joogtaynayo taasaa uga dhigan haddaba sheikhu hadalkan wuxuu ku tilmaamay haddaynu u soo noqonno dawaa'u lqalbi khamsatu ashyaa dawada qalbigu waa shan shay qur'aanka in la akhriyo tadabbur lagu akhriyo iska akhri ma aha ee siduu markaa wax ku tarayaa oo qalbiga ku dawaynayaa waa in lagu tadabburo wey oo loo fiirsado laakiin in laga nalam nalamsiiyo bes iyadoo macaanidii aan loo fiirsanayn oo laga fekerin la dudubiyo yacni ta noocaasi munaasib ma aha ee waa in qur'aankii lagu tadabburaa loo fiirsadaa waxyaalaha kale qalbiga dawada waa waxaa ka mid ah kicitaanka habeenkii la kacaayo oo cibaado loo kacayo oo habeenkii la kaco oo qadar habeenkii ka mida ah la tukado iyagoo dadkii seexdeen ya waa iska quurinayaan qaarna macaasi iyo dembiya ku soo jeedaan ayuu ruuxaasi hurdadiisi macaanayd intuu ka kaco wuxuu u kacayaa qiyaamu lleyl ilaahay buu caabudaya sida uu sheikhu inoo tilmaamayaa saas weeye waxyaalaha qalbiga dawada u ah waxaa ka mid ah altadaruc cinda asaxar in ilaahay laysu dulleeyo oo la baryo wakhtiga soo dhowaadka oo ilaahay la dembidhaaf weydiisanaayo oo rabbi markaa gacmaha loo hoos dhiganayo rabbi gacmaha la hoos dhiganayo muuminiinta maxaa lagu ammaanay waalmustakfiriina bilasxaar waa kuwa ilaahay dembidhaaf weydiisanaya soo dhowaadada markay soo dhowaadka tahay ilaahay baryayaan waxay ku soo jeedeen daacay ku soo jeeda iyagoo daaco ku soo jeeda oo ilaahay caabudaya ka'annahum ay ku soo jeedeen macaasi bay taacadii markay ka faaruqaan bay ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya ilaahu noo dembi dhaaf waxaa laynoogu sheegaya adillada mawdica iyo mawaadic kaleba daacaadka in lagu khatimo istikfaar salaada marka laga baxo maxaa sunnaha faralka ah in la yidhaha astakfir allah astaqfiru allah astaqfir allah oo nebigu sala allahu alayh wasalam saddex goor buu ilaahay dembi dhaaf weydiisan jiray markuu salaadda ka baxo xajkii marka carafa laga soo noqdo waa khayru yowmin talacat fii shams maalintii waxaa la taagnaa carafa musdelife marka la yimaado ilahay baa la dembi dhaaf weydiisanaya uma afiidu min xaysu afaada annaasu wastakfiru allah nafihiinna waxaa ka soo shubtaanoo ka keentaan meesha dadku nafahooda ka soo shubayaan bimacnaa carafa istaaga oo dabeedna marka dambe ka kaalaya habeennimada dabeedna ilaahay dembi dhaaf weydiista daacadii maxaa loogu khatimaya xikmadda ku jirtaa maxay tahay in istikfaar lagu khatimo xikmadda ku jirtaa waxa weeye kaannahu in la leeyahay ilaahayow maa cabadnaaka xaqa cibaadatika fakfir lanaa taqsiir fi alcibaada ilaahayow cibaadadaad xaqa u lahayd kumaanu caabudin waa ka gaabinnay intaanu la nimi cibaadadada xaqa ugu lahayd ma aha taqsiir baa ku jira ka gaabintayada ilaahu naga dhaafo ha noo qaban ya intaasaanu la nimi ilaahu ha noo qaban haddii daacadiiba lagu khatimaayo istikfaar bal xaalaadka kale ka warra se cajiib maaha waxaa ka mid a ah waxyaalaha qalbiga dawada u ah isdullaynta ilaahay laysu ysu dullaynaayo la baryaayo wakhtiga soo dhowaadka marka ilaahay la baryaayo waa in la isdulleeyaa oo ruuxu tadarrucaa cod hooseeya rabbi ku barya gacmaha isku dhejiya labada baabaco markuu waxa weeyaan ilaahay baryaayo xagga tadarruca iyo maa markaa xoog badan inuu sidaa yidhaahdo ilaahayo waxaayo waxaana sii gacanba intuu meel dhigo ilaahaw waxaayo waxaa sii iyo inuu sidaa yidhahdo iskuuso ilaahayo yaa cod hooseeya oo rabbi ku baryo labada gacmood intuu isu keeno iminka qofku baryayaa markuu labada gacmood sidaa kugu yidhaahdo iyo markuu waxa weeye sidaa kugu yidhaahdo ya say kala tahay labada keebaa yacni xagga markaa isdebcinta qofku isdebcinaayo hoos isu dhigayo keebaa u dhow labada gacmoodda inuu isku dhejiyo sidaas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen markuu ilaahay baryaayo ruuxu waa inuu labada baabbaco isu keenaa labada baabaco isu keena inuu midba halkaa dhigo u yidhahdo ilaahow waxay waxaana sii isagoo marka afka sare u taagaya dee taas waxa weeye tadarucii ansab uma aha tadaruc waa isdullayn la isdullaynaayo la isdhulligaayo dadka wanaagsan in lala fadhiistaa ka mida dawada qalbiga oo haddii dadka wanaagsan lala fadhiisto ruuxii wanaaggaasaa wax ka soo gaadhayaan hum alqawmu laa yashqaa jaliisuhum xadiiski muxuu sheegay addoommada wanaagsan baa ilaahay u dembi dhaafaa ayna almutajaalisuuna fiya ilaahay baa wuxuu yidhahdaa meeyo kuwii aniga dartay yacni u wada fadhiistay kuwii aniga dartay u wada fadhiistay meeye ayna almutazawiruuna fiya ayna almutajaalisuuna fiya markaasaa layahay ilaahayow hebel baa ku dhex jiro aan ka mid ahayn oo iska fadhiistay markaasuu ilaahay wuxuu yidhaahdaa hum alqawmu laa yashqaa jaliisuhum waa dad cidda la fadhiisataa aynay hoogaynin isaga laftiisa raxmaddii baa gaadhaysa fadhigaa ula fadhiistay daraaddeed hum alqawmu laa yashqaa jaliisuhum nimankii asxaabulkaafiga ee dhallinyarada ahaa qowmkoodu gaaloobeen ee iyagu diintooda la cararay ee karaamada ilaahay siiyey aybaa iska daba cararay nimankaasuu raacay karaamadii waxbaa ka gaadhay isagana saddex qarni saddex boqol iyo sagaal sano ayay noolaayeen oo aynay waxba cunin oo aynay waxba cabbin oo intaa ay hurdeen oo jidhkoodii aanu baabi'in oo aad moodda haddeer inay seexdeen oo kaceen isumay qabin wakhti badan inay hurdeen waxay islahaayeen wax yar baa seexateen yaa habeen ama habeen iyo maalin iyo wax la mida saasay islahaayeen eygiina intaas karaamadii waxbaa ka gaadho isagina intaa agtoodu markaa ku sugnaa isaguna waa hurday oo sidii wax soo jeeda ayuu markaa yacni indhaha markaa waxa weeye yacni u kala hayay suxbada nimankaa uu la saaxiibay ee raacay buu sharafta ku helay eygaasi oo ilaahay kitaabkiisa ku xusay waa bisharafi suxba eybaa sharaftaa ku helay saaxiibtinimada uu raacay ee la saaxiibay dadkaa wanaagsan marka cid wanaagsan ruuxa la saaxiibaa ee la fadhiistaa wuxuu noqonayaa isaguna inuu fadiiladaas wax ka gaadhaan buu noqonaya waxaa ka mid a ah shayga shanaad wa khalaa'u lbatni waa soo dhaafnay ogaan baynaynu u dhaafnay calooshu inay madhnaato waxay ka mid tahay iyaduna qalbiga dawadiis hadduu shiikhu u jeedo caloolmadhnaanta inuu ogaano ruuxu isu gaajaysiiyo oo isagoo cuntadii helaya naftiisa uu cuntada u diido oo dabadeedna madhnaansho calooshu madhnaanayso oo dhibaata uga imanayso uu la yimaado ta noocaasi markaa mid u bannaan maaha suufiyada qaarkood ama badiba waxay ku cibaadaystaan isgaajaysiina ay isgaajaysiiyaan oo cuntadiisu diidaan iyo khalaawo ay khalaaweeyaanoo keligood meel galaan afartan maalmood iyo afartan habeen ay meel galaan ta noocaasi waxa weeye mid sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam waafaqsan maha khalaaweynta la khalaaweynayooo meel la gelaayooo la odhanaayo afartan baanu soo baxaynin oo jimco iyo jamaaco toonna aanu u baxaynin cidna aanu arkaynin keligii khalaaweynayaa tan noocaasi waa mid markaa kalad ah nebigu ma samayn mana boorin waajibku waxay tahay in jamaacaadka laga qayb galo oo jimcayaasha lala tukado hadduu ruuxu markaa joogo magaalo jimcaha iyo jamaacadaba in lala tukadaa waajibku yahay naftiisana inuu cadibo oo dhibaateeyaa dee uma bannaana qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waatayibaati min alrisqa yacni xaaraan ma aha shayga waxa weeye wanaagsan in la cuno ama la xidho qul man xarama ziinata allah quruxda ilaahay yaa xaaraantinimay oo ilaahay addoommadiisa u soo saaray iyo waxyaalaha wanaagsane risiqa ka mida yaa markaa xaaraantinimay yacanii xaaraan maahay waa xalaal marka shaygii xalaasha ahaa waa in lala yimaadaa oo aan markaa laga dhigin sidii xaaraan oo kale guluwi bay noqonaysaa haddii xaaraan oo kale laga dhigo saasay noqonaysa laakiin hadduu sheikhu u jeedo cuntada in la yaraysto xilliyada qaarkoodna la soomo oo soonkoo kale la farabadsado soonka sunnaha ah wakhtiga kale wax la cunayana cuntadii la yareeyo ta noocaasi waa jirtaayo waa sax qalbigana waa u fiican tahay iyo caafimaadka mid walba laakiin cuntadii inuu markaa iska daayo ruuxu yidhahdo waxba cuni maayo iyadoo aynay dani ku qabsanin cuntada uu iska diido naftiisa uu dhibo dee sixadiisii iyo caafimaadkiisii waxbay yeelaysaa waxayna noqonaysaa quluwi waxayna noqonaysaa juuca iyo gaajada inuu ku tacabudaayo ruuxu ha soomo hadduu doonaayo yacni markaa mid cibaado ah ha yaraysto cuntadoo yaanu iska badin bixasbi bni aadam luqaymaatun yuqimna biha sulba bini aadamka waxaa ku filan hudhmooyin yar oo uu markaa sabarkiisa ku toosiyo ama dhabarkiisa haddii laakiin lagama maarmaan ay tahay inuu wax cunaayo fa sulusun litacaamihi wa sulusun lisharaabihi wa sulusun linafasi dheragga qofku dhergo oo caloosha tiiriyo ou sidaa ka caada yeesho qalbiga uma fiicno oo fahmadii ruuxu waxay noqonaysaa mid waxa weeye daciifaysay noqonaysa fataanadii iyo fiiradii badnayd baa nuqsaamaysa dheragga qofku inuu ka caado yeesho xoogaa fahmada waxbay yeelaysaa caajiskana ruuxu waa ku badanayaa iyo hurdada ayaa labaduba ku badanayaan oo inuu caajisto oo wahsado oo u luloodo oo aad u seexdo ayaa ka imanaysa marka in cuntada la yaraystaa fiican oo aan la ysku badin caafimaadka laftiisu wuxuu ku jiraa yaraanta cuntadu ay yaraato qadarka la cunayaa oo cuntada la yaraysto ayaa caafimaadku jiraa laba ruuxoo midna cunto badan yahay midna cunto yar yahay waxaa laga yaabaa labada inuu caafimaad bato ka cuntada yari marka cuntada in la iska badiyo ma aha waa in la yaraystaa xanuunno badan baa laga qaadaa caloosha la buuxinayo laga caado yeelanayo qofka haddii gaajadu ku badan tahay oo wakhtiyo badan uu gaajoodo marmar waa dhergi karaa oo dhibi kuma sugnaa oo saxaabada markaa qaarkood wakhtiyada qaarkood bay dhergi jireen laakiin dee awqaaddooda maxaa u badnaa saxaabadaa wakhtiyada qaar dhergi jiray waxaa u badnaa gaaja u badnay imka abu hurayra mar buu waxa weeye cuntada ka dhergay markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam cun markaasuu wuxuu udhi laa ajidu lahu maslakan meelaan maryo uma hayo nebigu kuma inkirin oo ma odhan maxaad halkaa u gaadhsiisi waayo xaaladda abu hurayra gaajada ayaa ku badnayd oo xadiiska nebiga inuu weeleeyo barta ayuu doonaayey wakhtiguu nebiga la joogay ma badnayn afar sano oo wax dhiman yihiin buu nebigala joogay afarta sane ma buuxin sannaddii toddobaad buu yimi oo islaamay nebiguna sannaddii koob iyo tobnaad awaa'isheedii buu dhintay sala allahu alayhi wasalam inta uu nebiga la joogay wakhtigaa kooban bay ahayd afar sano hadda ka warran intaa shaqo kale ma lahayn xadiiskaa iyo qur'aankaa inuu barto ayaa ujeeddadiisu ahayd saas aawadeed waa gaajoon jiray buu yidhioo markaasaa wakhtiyada qaarkood aan dhici jiray gaajo daraaddeed abu hurayra odhanaya markaasay dadka qaar waxay moodi jireen inaan suuxitaan qabo waxaan gaajo ahayna iguma sugnaa waxaan gaajo ahayna iguma sugno waxaan la dhacayaa waa gaajo dee marka uu helo inuu markaa dee dhergo xaaladda noocaasi caafimaadkii kama hor imanayso fahmadiina waxba yeeli mayso laakiin fahmada wax yeelaysaa waa maxay waa inuu ruuxu ka caado yeesho mar walba inuu caloosha tiiriyo oo caloosha buuxiyo marka dambena waxa weeye waa karayaa waa naaxayaa yacni xaydhi baa ku badanaysa ee waxay noqonaysaa in ruuxii yacni fahmadiisii daciifto xadiiskii muxuu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskii wuxuu sheegayey saddex nin oo labana saqiif ay yihiin midna uu yahay quraysh uu yahay ama labana quraysh yihiin midna uu thaqiif yahay qabiilada thaqiif la yidhahdo baa kacbada agteeda isugu yimaad saddex ninoo markaasay nebiga faalleeyeen markaasaa midkood wuxuu yidhi hadda rabbigii waa ina maqlayaa markaasaa mid kale wuxuu yidhi hadduu sare u qaadno waa ina maqlayaa laakiin haddaynu hoos u dhigno inama maqlayo markaasaa kii kalena wuxuu yidhi haddaynu sare u qaadno hadduu ina maqlaayo haddaynu hoos u dhignona waa ina maqlayaa waxaynu uga jeednaa xadiiska marka saxaabigu sheegaayo wuxuu leeyahay saddexdaa ninoo kasiirun shaxmu butuunihim qaliilun fiqhu quluubihim xaydha jidhkoodu iyo baruurta jidhkoodu waa badnaa laakiin garashada iyo fahanka qalbiyadoodu waa yara imaamu nawowi markuu sharxayo wuxuu odhanayaa waxaa laga qaadanayaa baruur badnaantu inay fahmada waxyeelaysoo daciifinayso oo ruuxu qaliilu fahmi uu noqonayo calaa kulli xaal baruurta marka waxaa weeye mid ikhtiyaar aan ahayn baa jirta oo dadka qaarkood laga yaabaa isagoo wax naflaba aanu cunin inuu haddana markaa baruur saareen iska leeyihi yacni waxa weeye dabaa'icda dadka jidhka ayaa kala duwan qaar aad wax u cuno waxay cunaan aanya ka muuqanna waa jiraan xaalaad noocaasina kollay waa jiraan marka mid kastoo dee la arko inuu buuran yahay macnaheedu ma aha inuu dadka ka cunto badan yahy waa dhici kartaa qaar cuntadoodu yar tahay inay buurtaan waana dhici kartaa qaar dadka ka cunto badan inay dee dhuubnaadaan maxay ka sheegaan mid bay ku yidhaahdeen yaa waxay arkeenu had iyo jeer isagoo dee soohano saasun u dhuuban markaasuu alla sadohdaa maxay dhib kuu qabtaa buuli ya calaa kulli xaal caloosha markaa madhnaynta la madhnaynayo ta fiicani waxay noqonaysaa ama in la soomo ama in wax badan aan la cunin ee layska yaraya cuntada faslun fi istixbaabi tardiidi alaayati litadabbur wuxuu fasalkani u yahay aayad in lagu celceliyo jeclaysadka la jeclaystay oo loogu celceliyo litadabburi oo fiirsi loo fiirsanaayo loogu celceliyo qalbigii baa lagu dhaqdhaqaajinaya fasallada in badanoo ka mida sheikhu mawduuca uu ka hadlaya ma raacin saas aawoodee qolyaha muxaqiqiinta ayaa ku daray in badan oo ka mid a kuwa ay ku siyaadiyeen ee ku dareenna waxay ku sameeyeen labada calaamadood ee macquufataanka ama mackuufataanka la yidhaahdo waa labada qaws ee waxa weeye yacni labada angal leh yacni alif saa u toosan dabeedna markaa xariiq xagga sare yacni markaa xagga marka hadalku yahay xariijin loo jeexo dacalka sare iyo dacalka hoose labada calaamadood waxaa la yidhaahdaa mackuufataan ama macquufatan marka waa calaamatu ziyaada calaamaatu tarqiimka sida lagu yaqaano meesha wax lagu daray baa calaamada noocaasa laga dhigaa qawska marka waxaa mid waa bil oo kale kaas ma aha kaas waxa weeye calaamad ziyaado ma aha waa calaamatu tansiis bay u isticmaalaan qaar badan hadalka la sheegaayo ee qaalo dabadeed dhacaya ayaa qawskaa bisha oo kale ah loo yeelaa laakiin taan bisha ahayn ee alif inta saa loo qoro laba jiitimood oo xagga marka hadalka a ah loo jeexo waa qaws marka waxa weeye alif toosan xagga sare xagga hoose yani laba jiitimood laga soo yeelay xagga kalena laga soo xidhay taasi waxa weeye waxa la yidhaha calaamatu ziyaada marka hadda tan baabkan fasalkan calaamaddii lama gelin oo fi istixbaabi tardiidi alaayati litadabbur calaamadaha meelaha kale ku arkaysaan halkan lama gelin taa macnaheedu waxay tahay shiikha markaa tabwiibkiis iyo baabayntiisay ka mid tahay faslun fi istixbaabi tardiidi alaayati litadabbur meelaha ziyaadada ah sida badan macnahaan unbay u sheegnay maynan laqbayn qad qadamnaa fi lfasli qablahu alxasa cala atadabburi wa bayaana mawqicih waxaanu hormarinnay fi lfasli qablahu fasalka kan ka horreeyey waxaynu ku soo hormarinnay alxasa cala atadabburi boorrinta lagu boorrinaayo ama laysku tirtirsinaayo tadabburka qur'aanka loo fiirsanayo ee macaanidiisa laga fekerayo wa bayaana mawqicih iyo meeshuu dhacaya in la caddaynayo wa ta'ahura asalafi bihi iyo salafku siday ugu saamoobayeen yacnii caddaynta la caddaynayo wa ta'asura asalafi waxay ku cadfan tahay xasa iyo wa ta'asura asalafi bihi iyo salafku siday ugu saamoobayeen qur'aanka ayaynu markaas soo hormarinay oo baabkaa hore ama fasalkaa hore aynu ku soo sheegnay wa rawaynaa can abi darrin radia allaahu canhu waxaan ka soo warinay abi dar magaciisa waxaa la odhan jiray jundub ibnu junaada ayaa la odhan jiray qaala wuxuu yidhi qaama annabiyu sala allahu alayh wasalama biaayatin yuraddiduhaa xata asbaxa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku kacay aayad buu habeenkii ku tukaday oo qiyaamu leyl uu ku kacay oo ku tukaday aayaddaasoo yuraddiduhaa uu ku celcelinaayo wuxuu ku celcelinayay xataa asbaxa ilaa uu waa beriistay buu ku celcelinayay bimacnaa waagu u dilaacay waalaayatu aayaddu in tucadibhum fa innahum cibaaduka waa aayadda marka ay ku jirto haddii aad cadaabto ilaahayow waa addoommadaadii haddaad u dembi dhaaftana adiga ayaa casiiza oo xakiima bimacnaa waxa weeye addoommadaadii bay markaa yihiin yacni marlayba macnuhu wuxuu dhacayaa adiga ayaa saa doonto u gelaya ayuu macnuhu dhacay marka u naxariiso yacni ayaa markaa macnuhu u dhacaya rawaahu nasaa'iy wa ibnu maajah waxaa soo wariyey nasaa'i iyo ibnu maajah baa soo wariyey gaaladu intaynay gaalnimada ku dhimannin waa loo ducayn karaa allahuma akfir liqawmii fa innahum laa yaclamuun sida nebiyada qaarkoodba ay ugu ducaynayeen laakiin hadday gaalnimadii ku dhintaan in dembidhaaf iyo naxariis loogu duceeyaa ma bannaana oo xaaraan waxa ah gaal gaalnimo ku dhintay in dembidhaaf iyo naxariis loogu duceeyo waa mid xaaraana weeye marka haddii la eego qiyaamada inuu sidaa odhanaayo nebi ciise waxay noqonaysaa un macna tafwiid in ilaahay loo bandhigaayo laakiin inuu gaalada u ducaynaayo macnuhu dhici maayo rawaahu nasaa'iy wa ibnu maajah xadiiska waxaa soo wariyey nasaa'i ibnu maajah culammada qaarkoodna waa quweeyeen culamada quwaysayna waxaa ka mid a ah, albaani baa ka mid ah wa can tamiimin iddaariyi tamiimin iddaari waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu annahu karara haadihi alaayata xataa asbaxa inuu aayaddan ku celceliyey ilaa uu ka waabariisanaayo kunyadiisa waxaa la odhan jiray abu ruqaya ayaa la odhan jiray ruqiya maaha waa ruqaya qaafku waa kordhigay marka asarkani waa mawquuf saxaabigaa ku celcelinaayee aayadda am xasiba aladiina ijtaraxuu asayi'aati an najcalahum kaaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat alaaya marka tii horena waxaa loo jeedaa aayadda oo dhammaystiran la dhammaynaayo ilaa aakhirkeeda la dhammaynaayo tanna waxaa loo jeedaa aayadda ilaa aakhirkeeda in la dhammaynayaa loo jeeda wuxuu ku celcelinaya tamiim addaari am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aati ma waxay u malaynayaan kuwii kasbaday xumaanaha an najcalahum kaaladiina aamanuu inaannu ka yeelayno kuwii rumeeyey oo kale qaar la mida inaannu ka dhigayno miyay u filayaan wa camilu saalixaati camalka wanaagsanna la yimi intay iimaan la yimaadeen camal wanaagsanna la yimi iyo kuwii xumaanaha kasbaday ee aan iimaan iyo camal saalixa la iman inaannu simayno ma sidaasay u malaynayaan yoynay u malayn baa macnuhu dhacaya wa can cabbaad ibni xamza qaala dakhaltu calaa asmaa'a radia allaahu canha wa hiya taqra'u cabbaad ibnu xamsa wuxuu yidhi taabicigaasi waxaan u soo galay asmaa binta abi bakrin ilaahay raalliha ka noqdee wa hiya taqra'u iyadoo akhrinaysa famanna allaahu calayna wa waqaana cadaaba asamuum famanna allaahu calayna hadalka mu'miniintu aakhire ay odhanayaan markay jannada galaan ilaahay baa nagu galladaystay oo noo nicmeeyey wa waqaanaa cadaaba asamuum wuxuu naga ilaaliyo naga dhowray cadaabkii wax gubaayey ee yacnii hanfiga lahaa ee meelaha markaa jidhka daldaloola yacni markaa ka gelaayey cadaab asamuum culammadu waxay yidhaahdeen waa cadaabka kulul masaama albadan meelaha daldaloole ee jidhku leeyahay ee xaaddu ay ka soo baxdo jidhku halkaasoo kale waa ka daloolaa qofku markuu dhididaayo dhididku waa nooc qashinsaara ah wuxuu ka soo baxayaa meelaha daloola marka cadaab halkaa ka ruubanayo ka gelaaya intuu kulayl ka qabo yaa dhuudhi kulul baa ka gelaaya meelaha daldaloolee jirka cadaabka noocaasuu ilaahay naga dhowroo naga ilaashay fa waqafat cindaha aayadda agteeday istaagtay fa jacalat tuciiduhaa wa tadcuu waxay gudagashay inay ku celiso aayadda wa tadcuu ay ducaysato fataala calaya daalik kaasi waa igu dheeraaday buuhi yacnii waa sugay dabeedna waa ku celisaa aayaddii waa ku celisaa markay joojin weyday ee arrinkii igu dheeraaday ayaan ka tegey buuhi fadahabtu ila asuuqi xagga suuqaan qabtay faqadaytu xaajatii dantii aan suuqa u lahaa ayaan soo dhammaystoo soo gutay suma rajactu dabeedna waa soo noqday wa hiya tuciiduhaa wa tadcuu iyadoo sidii u waddo aayaddii ugu celcelinaysa oo ku ducaysanaysa aayadday marba ku celisaa dabeedna markaasay ducaysataa markaasay ku celisaa wa ruwiyat haadihi alqisatu can caa'ishata radia allaahu canha qisadan lafteeda waa laga soo wariyey caaisha lafteeda waxaa dhici karta inay tacadudday oo sida iyo sida mid walba ay u dhacday ayaa dhici karta nusakha qaarkood waxaa ku taalla yacnii eh, cubaadatu bnu xamza laakiin sida magacu ku saxan yahay waxa weeye waa cabbaad ibnu xamza weeye saasuu magacu ku saxan yahay aasaarta qolyaha takhriijinaya badankooduna saa uma takhriijiyaan waayo aasaarta nowcan maa istiinaas baa looga jeedaa la weheshanaayo laakiin axaadiistay markaa sida badan ay takhriijiyaan wa raddada ibnu mascuudin wuu ku celceliyey cabdullahi ibnu mascuud radia allaahu canhu rabbi zidnii cilmaa isaguna intaasuu ku celceliyey yacnii rabbigayow zidnii cilmaa cilmi ii kordhi wa qul rabbi zidnii cilma marka intaa rabbi zidnii cilma ayuu ku celcelinay wa raddada saciidu bnu jubayrin radia allaahu canhu wuxuu ku celceliyey saciidu bnu jubayr waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah yacnii ka baqa oo iska ilaaliya maalin maalintaasoo ee gudaheeda xagga ilaahay laydiin celinaayo maalintaa ka baqa oo u diyaar wa raddada aydan wuxuu kale ku celceliyey saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr wuxuu ka mid ahaa culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa ardaydii ibnu cabbaas ayuu ahaa aad baanu u cilmi badnaa aad iyo aad ayuu markaa u cilmi badnaa waxaanu ahaa mustajaaba dacwa mid ducadiisa la aqbaloo la ajiibo ayuu ahaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayaa dilay isagoo madluum ah ayaa la dilay oo la dulmiyey imaam axmed ibnu xambal waa ka yidhi saciid ibnu jubayr waa la dilay iyadoo arlada korkeeda cidda ku sugan oo dhammi cilmigiisa u baahan tahay ayaa la dilay buuri wuxuu ku celceliyo kale fa sawfa yaclamuuna id ilaglaalu fii acnaaqihim wakhti dambay ogaan doonaan waxay ogaan doonaan oo garan doonaan id ilaglaalu fii acnaaqihim wakhtigay markaa biraha ama katiinaduhu fii acnaaqihim qoortooda ay ku sugan tahay bay garan doonaan al alaaya ilaa aakhirka aayadda laga gaadho ayuu ku celceliyey wa raddada aydan wuxuu kaloo saciid ibnu jubayr ku celceliyey mar kalaynu ku noqonnaye maa garraka birabbika alkariim maxaa kaa kediyey oo kaa dagay rabbigaagii wanaagsanaa inaad caabuddo ateecdo maxaa kaa kediyey oo kuu kellifay inaad caasido oo cisyaan ku dhacdo marka maa garraka birabbika alkariim buu ku celceliyey wa kaana adaxaaku idaa talaa wuxuu ahaan jiray shiikhii daxaak la odhan jiray taabiciga ahaa markuu akhriyo aayadan lahum min fawqihim dulalun min annaari wa min taxtihim dulal lahum waxaa u sugnaaday min fawqihim dulalun yacnii xagga korkooda waxaa uga sugnaaday hadhadh hadhadhkaasoo min annaari naar ah wa min taxtihim dulal xaggooda hoosana waxaa uga sugnaaday hadhadh naar ah yacnii wax hadh waa u eg tahay laakiin naartii iyo qiiqeedii baa wax hadhaynaya oo hadhoo kale aad mooddaa laakiin waa mid qarmuunkiisa iyo dhibtiisa yacni markaa aad iyo aad wax u dhibaaya oo isaga laftiisu cadaab ah ee ma aha mid wax u taraya laa daliilin walaa yughni min allahab siduu allahba uu yidhi yacni hadhna ma aha oo mid wax hadhaynayo hadhaca ma aha mid kul wax ka tarayana maaha mid kul wax ka tarayana ma aha raddadaha ila saxar daxaaq wuxuu ku celceliyey aayaddaas ilaa soo dhowaadkii laga gaadhaayay ayuu ku celceliyey khulaasada baabkani waxay ku saabsan tahay ama fasalkani wuxuu ku saabsan yahay in qur'aanka loo fiirsado oo lagu tadabburo tadabburkaasna wuxuu ku dhacayaa celcelinta lagu celcelinaayo oo la isdultaagayo oo qalbiga lagu dhaqdhaqaajinaayo nebiguna sala allahu alayh wasalam waa ku celceliyey sida xadiiska hore sheegaayo aahaartaa saxaabada iyo taabiciinta ka soo aroorayna waxay sheegayaan inay markaa wakhtiyada qaarkood aayad ama aayad qayb ka mida inay ku celcelin jireen oo qalbiga ku dhaqdhaqaajin jireen oo u fiirsan jireen oo agteeda ooyi jireen oohintana waxaa ka warramaya fasalka soo socda oohintana ka warramaya faslun fi lbukaa'i cinda qiraa'ati alqur'aan waa fasalkani fasalkaasoo ku saabsan fi lbukaa'i cinda qiraa'ati lqur'aan oo hinta la ooyaayo marka qur'aanka la akhrinayo agteeda la ooyo ayuu fasalkani ku saabsan yahay qad taqadama fi lfaslayn lmutaqadimayni bayaanu man yaxmilu cala albukaa'i fi xaali alqiraa'a waxaa ku soo hormaray fi lfaslayni lmutaqadimayni labada fasal ee soo hormaray waxaa ku soo hormaray bayaanu maa yaxmilu cala lbukaa'i bayaanu maa kii caddaynta la caddaynaayo yaxmilu ruuxa ku xambaaraya cala albukaa'i oohinta ku xambaaraya nusakha qaarkood waxay qorayaan bayaanu man yaxmilu nuskhada daarulminhaajna saasay qoraysaa nusakha qaarkoodna waxay qorayaan bayaanu maa yaxmilu marka waa caddahay marka bayaanu maa yaxmilu la yidhaahdo oo sida mashhuurka nuxaadda agtooda manta waxay u isticmaalaan caaqilka qaar waxay yidhaahdaan waxa fiican in laga cabbiro lilcaalimi ama liladii yaclamu maadana waxa loo isticmaala ligayri alcaaqil marka waxaa looga jeedaa ashyaada ama umuuraha ruuxa ku xambaaraya oohinta ayaa loo jeedaa umuurahaasina waxa u ansabnimo badan marka sidaa lagu socdo maabaa u munaasabnimo badan oo bayaanu maa yaxmilu la yidhaahdo laakiin bayaanu man yaxmilu marka lagu socdo lafteeda sidaa mashhuurka caanka ah ee nuxaadda badankoodu ay yidhaahdaan mantuna waa lilcaaqil maaduna waa ligayri alcaaqil nuxaaddu iskuma waafaqsana ee waxa uu qabay sida laga soo naqliyey imaamkii naxwaha ee siibaweyhi manta in labadaba loo isticmaalo maadana labadaba loo isticmaalo oo aan lagu kala gaar yeelin caaqil iyo hayru caaqil ee la yidhaahdo mid walba waa loo isticmaalaa manta maadana mid walba waa loo isticmaalaa calaa haadaa sidaa marka lagu tawjiihiyo lagu socdo waxay noqonaysaa labada midna dhib kuma sugna sidaa marka lagu socdo waxay noqonaysaa labada midna dhibi kuma sugnay noqonaysa qolyaha kala gaar yeelay manta iyo maada oo midna yidhi waa lilcaaqil midna waa ligayri alcaaqil waxay u jeedaan yacni waa cala alaghlab waa sida haalibkaa bay u jeedaan ee min gayri alghaalib waxa dhacda mid walba ka kale mawdiciisa in loo isticmaalo oo taa lafteedu waa soo aroorto way jirtaayoo suwar bay ka istisnoodan ama ka reebaan bayaanu maa yaxmilu cala albukaa'i bayaanu maa kii caddaynta la caddaynaayo ayaa ku soo hormaray labada fasal ee horreeyey yacnii kan ka horreeyey yaxmilu ku xambaaraya cala albukaa'i oohinta fii xaali alqiraa'ati marka qur'aanka la akhrinaayo la ooyaayo wa huwa oohintaa la ooyayo marka qur'aanka la akhrinayaa sifatu alcaarifiin kuwa ilaahay garanaayo sifadooda weeye wa shicaaru cibaadiillaahi alsaalixiin addoommada ilaahaye wan wanaagsanna ee shicaarkooda calaamadooda weeye qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayasiiduhum khushuuca wayakhiruuna waa dhacayaan liladqaani ay cala aladqaani lafgadheedada ayay u dhacayaan yabkuuna xaalay ooyayaan ayay dhacayaan wayasiiduhum waa u kordhinayaa khushuucan khushuuc ayuu kordhinaya yacnii qur'aankii markay akhrinayaan ayay u dhacayaan sujuud iyagoo ooyaya qur'aankaasina wuxuu u kordhinayaa khushuuc buu u kordhinaya waqad waradat fiihi axaadiisu wa akhbaarun wa aasaarun can isalafi kaiira waxaa soo aroortay fiihi oohintaa ku soo aroortay axaadiisu wa akhbaarun axaadiis iyo akhbaar baa soo aroortay wa aasaarun iyo raadad can isalafi salafka laga soo wariyo kasiiratun fara badan fa min daalika noocaasay ka mid ahaatay can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka in laga sheegay inuu yidhi iqra'u alqur'aana wabkuu qur'aanka akhriya wabkuu ooya markaa qur'aanka akhriyaysa fain lam tabkuu haddii aydaan ooyin fatabaakaw iska oohiya oo oohinta iska keenkeena xadiidka sanadkiisu waa daciif culamada qaarkoodna waa sheegeen inuu daciif yahay oo markaa ma asixinoo nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugna fain lam tabkuu fatabaakaw fatabaakuu ma aha waa fatabaakaw oo wuxuu ficilku ahaa tabaaka iyo tabaaka maadaama tabaaka iyo tabaaka uu ahaa wuxuu noqonayaa marka amar laga dhigo fatabaakaw buu noqonayaa qaacidadaana culammadu waa kuwii sheegi jiray waawu damiiri in bificlin tattasil muctallin laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kama qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun daa kasri ka qawlina raduu bikulli yusri saddexdaa bayd baa sujaaci ka cabbira oo qaacidada uu ku tilmaama waxaa la eegayaa un xarfu cillaha xarafka ka horreeyey intaan waawu damiirka lala xidhiidhin hadduu godnaa ama kor dhignaa sidiisaa loo daynaya haddii hoos dhignaa intaan waawu damiirka lala xidhiidhinna wuxuu noqonayaa xarfu marka la jaro in kasradii lagu beddelo dammo waayo kasro wow ma reebi karto kasro wow ma reebi karto maadaama kasro aynay wow reebi karin kasradii waa in dammo lagu beddelaa saasay u noqonaysaa raduu radiya yardaa raduu raalli bay noqdeen ilaa radiw baa la odhan lahaa radiyuu marka la yidhaahdo yacni waxa weeye oo xarakada marka waxaweye laga jaro waxay noqonaysaa laba saakinayn inay kulmaan laba saakinayn markay kulmaanna waxay noqonaysaa in kasradiiyo isku soo baxsadaan wowgoo reebban ayay noqonaysa kasrada iyo wowgoo reeban inay isku soo baxsadaan ayay noqonaysa markaa dee ma reebi karto dammadii ya'da kuu saarnayd yacnii saar markaa xarafka markaa wowga haddaba ka horreeya saar yacni markaa xarfu la xadfo ka horreeya marka tabaaka iyo tabaaka markay ahayd iyo tabaakaa carfu cillaha marka la xadfo wuxuu noqonayaa tabaakaw buu noqonaya waa sida tahaadaw taxaabu dadka qaarkood waxay ugu dhawaaqaan tahaaduu taxaabu waana halad tahaadu ma aha waa tahaadaw taxaabu waa tahaadaa yatahaada fatacaalow tacaalow tahaadow tabaakaw saasay noqonaysa xadiidku ma asixin waa daciif wa can cumar bni alkhaaabi radia allaahu canh annahu sallaa biljamaacati subxa cumar waxaa laga soo wariyey inuu tujiyey cumar bnu khadaab jamaacadii inuu tujiyey asubxa salaada subax inuu tujiyey fa qara'a suurata yuusuf wuxuu akhriyey suuradda suuratu yuusuf buu akhriyey fabakaa waa ooyey xataa saalat dumuucuhu cala tarquwatih ilaa ay dareertay ilmadiisii calaa tarquwatihi kalxantiisa markaa ilaahay ku dareertay yacnii ilmadii ka daadanaysay baa kalxantiisa sidaa uga dareertay yacnii ooyinta markaa uu ooyayay daraaddeed ayay sidaa uga dareertay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan annahu kaana fii salaati alcishaa inuu tujinaayey salaad cishe oo deed markaa ilmadu ay sidaa uga dareertay fa yadullu calaa takarrurihi minhu wuxuu ku tusinayaa noqnoqodka arrinkaasi ka soo noqnoqotay oo marar dhowra ay ka dhacday ayuu ku tusinaya ama laga qaadanaya wa fii riwaayatin bakaa xataa samicuu bukaa'ahu min waraa'i sufuuf riwaayo kale waxay sheegaysaa waa ooyey ilaa ay ka maqleen oohintiisii min waraa'i sufuuf safafka dabadooda ay ka maqleen wa can abi rajaa'in abi rajaa alcutaaridi taabicigii la odhan jiray waa min kibaari taabiciin waxaanu ka mid ahaa mukhadaramiintii buu ka mid ahaa mukhadaram waxaa la yidhaahdaa ruuxa wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ee islaamay oo muuminka ahaa laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam aan la kulmin ayaa waxaa la yidhahdaa mukhadaram marka abirajaa alcutaaridi waxa uu ahaa sidaas ayuu ahaa marka min kibaari taabiciin ayuu noqonaya raggii weliba cibaadada badnaana waa ahaa qaala wuxuu uhi ra'aytu bna cabbaasin waxaan arkay cabdullahi bna cabbaas baan arkay radia allahu canhu wa taxta caynayhi walxaal taxta caynayhi ay ku sugan tahay indhihiisa hoostooda ay ku sugan tahay mislu shiraaki albaali yacni ashraak waxaa la yidhaahdaa suun yar oo kabta xaggeeda hore lagu samayn jiray ayaa markaa la yidhaahdaa maaddada qaar waxay ku fasiraan in indhasha ay tahay ayay ku fasiraan laakiin siday u tilmaamayaan culammada qaarkood ay u sifaynayaan marka la eego waxay u eg tahay indhashii markaa la gelinayey inaanay ahayne suun xagga sare faraha ka haya inuu yahay oo yaroo khafiif ah markaa suunkaa yar ee ay markaa kabta xaggeeda hore ku samayn jireen yacnii suunkaasoo kale ayaad moodaysay buu yidhi indhihiisa hoosteeda inay ku sugan tahay wuxuu kaga shabbahayaa ilmadii siday u dareeraysay waddo samaysay ila meeshii haddii ilmadii iskaga daba tagto oo mar walba dareerto marar fara badan ay dareerto ilmadaas yacnii raad bay meeshii ku samaynaysaa meeshaasi meelaha kale waa ka duwanaanaysaayo midab gaaray yeelanaysaa marka midabka gaarka ay leedahay ee ay sidaa waddada u tahay waxaad mooddaa yacni suun yar oo kab ku yaallo oo kale inay tahay ayaad mooddaa buuli taasina waxay tilmaamaysaa ilmadu siday u badnaan jirtay ee uu aad u ooyi jiray cabdullahi bnu cabbaas min addumuuc ay min ajli dumuuc ilmada daraaddeed ayaa indhihiisa hoostooda yacni laynkaasi uu ku sugnaaday aad mooddo yacni suunka yar ee khafiifka aad moodo wa can abi saalixin abi saalix asamaan waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi qadima naasun waxaa yimi dad min ahli lyaman reer yaman ka mid ah ayaa yimi mintu waa litabciid min ahli lyamani reer yaman ka mid ah ayaa yimi cala abibakrin asidiiq waxay u yimaadeen abibakrin asidiiq radia allahu canh fajacaluu jacaluu waxay gudagaleen yuqri'uunahum alqur'aana saxaabadii qur'aanka inay u akhrinayso ayay markaa gudagaleen wayabkuuna yabkuuna yaguna ay ooyaan yacni yagii baa markaa qur'aankii la barayaa oo qur-aankii loo akhrinayaa dadka reer yemanna waxay ahaayeen dad qalbi jilicsan waata nebigu markaa uu sheegay oo axaadiista qaarkood ku sheegay waxa markaa uu tilmaamay araqu quluuban inay yihiin dadka markaa waxay aadka u qalbiga jilicsan inay yihiin reer yeman inay aad u qalbi jilicsan yihiin ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam axaadiista qaarkood ku sheegay fa jacaluu waxay gudagaleen saxaabadu yuqri'uunahum alqur'aana saxaabadu inay u akhrinayaan alqur'aana qur'aanka ay u akhrinayaan wa yabkuuna ay ooyayaan qoladii reer yeman baa ooyeysa fa qaala abuu bakrin wuxuu yidhi abuubakar radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqdee haakadaa kunnaa sidaasoo kaleaanu ahaan jirray sidaasoo kale ayaannu annaguna ahaan jirray marka waxay baaxisiinta qaarkood sheegeen sanadka in inqitaac ku jiro abi saalix asamaan ha ahaado taabici laakiin abubakar ma soo gaadhin saas aawadee irsaal baa ku sugan bimacnaa inqitaac baa ku jira markay leeyiin waa mursal waxay u jeedaan waa munqatic saas yada ah ayay u jeedaan wa can hishaamin hishaam waxaa laga soo wariyey waa hishaam ibnu xasaan weeye qaala wuxuu idhi rubbamaa samictu bukaa'a muxamed ibni siriin waxaa laga yaabaa inaan maqlo oo hintii maxamed ibnu siriin inaan maqlaa laga yaabaa fi leyli habeenka gudihiisa uu ooyi jiray wuxuu ooyi jiray wa huwa fi salaa isagoo salaadda ku sugan ayuu ooyi jiray maxamed ibnu siriin maxamed ibnu siriinna wuxuu ka mid ahaa taabiciintii fadliga badnaa ayuu ka mid ahaa min fudalaa'i taabiciin ayuu ku jiray aad iyo aad baanu u fadli badnaa una cibaado badnaa reer siriin yacnii xagga cibaadada waa ku sheegnaayeen walaashii oo xafsa binti siriin ana waxaa lagu tiriyaa dumarkii taabiciinta ugu fadliga badnaa inay ku jirto yada iyo gabadh kale ayaa loogu fadilaa dumarkii taabiciyaadka ahaa loogu fadilaa oo la yidhaahda iyagaa ugu fadli badnaa aahaaru fii hada kasiiratun laa yumkinu xasruhaa aasaarta mawduuca ku saabsan oo hinta ay ooyi jireen saxaabada iyo taabiciintu markay qur'aanka akhrinayaan ama markay qur'aanka maqlayaan katiiratun waa fara badan tahay laa yumkinu xasruhaa ma suuroobayso in la koobaa ma suuroobayso wa fiimaa asharnaa ilayhi kaannu tilmaannay waxa ku sugan wa nabbahnaa calayhi aanu baraarujinnay kifaayatun ku fillaansho ayaa ku sugan aynagaga filan tahay inta aynaan tilmaamin wallaahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan mawduuca sheekhu ka hadlayaa waxa uu ku saabsan yahay qur'aanka marka la akhrinayo ama marka la dhegaysanaayo in la ooyo oo ilaahay cabsidiisa lala ooyo cadaabka ka baqashadeeda lala ooyo ilaahay ka baqashada laga baqanaayo iyo weynaynta la weynaynaayo lala ooyo taas ayay ku saabsan tahay mu'miniintana waa lagu sifeeyey marka qur'aanka ay akhrinayaan inay ooyayaan ama marka qur'aanka akhriskiisa ay maqlayaan inay ooyayaan marka mu'miniinta uu ilaahay sifaynaayo wuxuu ku sifeeyey inay sujuudayaan ooyayaanna oo idaa tutlaa calayhim aayaatu araxmaani kharuu sujadan wa bukiya marka aayaadka ilaahay lagu akhriyo way dhacayaan yacnii xaalay sujuudayaan iyo xaalay ooyayaan bay dhacayaan waxaa laga sheegay saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen haada asujuudu fa ayna albukaa sujuuddii waa tane oohintii meeday ila mu'miniintu labada inay la wada imanayaan baa laynoo sheega idaa tutla calayhim aayaatu araxmaani kharuu sujadan wa bukiya innagu waa sujuudnaa marka waxa weeye qur'aanka la akhrinayo aayaadka sujuudu tilaawa ay ku sugan tahay marka hadalka saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen waxaad mooddaa innaga inuu inagu dhacay haada sujuudu fa ayna albukaa sujuuddii waa tane hinti meeday yacni waa nuqsaan inagu sugan waa wax inaga maqan weeye waa wax inaga maqan weeye marka ruuxi waa inuu iska doonaa oohinta oohintaasina waa inay noqoto mura'aad iyo istus waa inayna noqon istus iyo wax la mida waa inayna noqon oo hebel waa ooyaa iyo wax la mida muraadkiisu ruuxa waa inayna ahayn ee waa inuu isagu iscanaananayaa oo ishiifayaa oo naftiisa uu ku dhaqdhaqaajinayaa qur-aanka waxyaalaha oohintaa sababayana waxaa ka mida qur'aanka tadabburka lagu tadabburo oo macaanidiisa loo fiirsado oo waciidka iyo goodiga ku sugan laga fekero oo la isweydiiyo miyaad ka nabadgelaysaa yaa kuu ballanqaaday inaad ka badbaadayso kuwaa loo gooddiyayo naarta loogu goodiyey inaad ka baxsanayso yaa kuu sheegay laga fekero dembiyadii la xasuusto dunuubta uu ruuxu la yimi waa in marka laga fekeraa dembiyada in ilaawo ma aha waa in markaa qur'aankii lagu tadaburaa oo loo fiirsadaa waa in qur'aankii lagu celceliyaa qur'aanka akhriskiisii waa in lagu celceliyaa qalbiga waa in lagu dhaqdhaqaajiyaa haddii xataa markaa uu iska waayo waa in markaa nuqsaantaa ku sugan waa inuu ka ooyaa fadaa'isha oohintaa u soo aroortay ilaahay dartii loo ooyaayo waxaa ka mida ruuxa ilaahay dartii u ooya yacni naarta waa ka badbaadaa fadaa'isha loo sheegay axaadiista qaarkood ay sheegayso ayaa markaa ka mid a ah. oo il ilaahay dartii u oyday naarta kama oydo naarta kama oydo sidaas aawadeed waa wax inaga maqan inaynu iska doonno dhammaanteen ayaa ina saaran waan iska akhrinaynaa hadda oo alfaaddaasaynu laqbaynaynaa laakiin waa xaal inaga dhiman aynu innagu u baahan nahay inaynu markaa iska doonno shiikhuna wuxuu ku bilaabay qad taqadama fi lfaslayni almutaqadimayni bayaanu maa yaxmilu cala albukaa'i fii xaali alqiraa'a waxaa markaa ku xambaaraya qofka oohinta ku xambaaraya ee labada baab ku soo hormaray waa maxay waa altadabbur iyo altardiid ya in aayadihii lagu celceliyo qalbiga lagu dhaqaashiyo in lagu tadabburo oo loo fiirsado taas ayaa baababka ku soo hormartay salaadda marka lagu jiro lafteeda waa la ooyayaa in la ooyaana waa mashruuc nebiguna sala allahu alayh wasalam waa ooyi jiray axaadiista qaarkood waa ku soo aroortay ee nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda gudaheeda inuu ku ooyi jiray axaadiista qaarkood bay ka soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam oo laabtiisa waxaa ka bixi jirtay sida markaa dheriga kurhkudhiisoo kale ayaa laabtiisa laga maqli jiray oo hinta uu ooyaya daraaddeed laakiin ruuxu waa inuu iska ilaaliyaa qayle iyo wax la mid inay ka soo baxaan oo hadalka ka soo baxay hadduu aa iska yidhaahdo dee waxay noqonaysaa xuruuf baa ka samaysmaysa xuruuftaasi maxay noqonaysaa salaaddii ba wax yeelaysa aadaa aad leedahay yaa oo aad markaa xuruuf ay samaynayso xuruufta noocaasi salaaddii waxbay yeelaysaa culammadu waxay yidhahaan qofku hadduu ooyo oo dee aad markaa baana minhu xarfaan laba xaraf ay ka muuqdaan oo laba xarafoo caadiya uu soo saaro dee salaaddii waa ku buraysaa bay yidhahdeen ya marka nabiga sala allahu aleyh wasalam waa ooyi jiray laakiin waa isku celinayey yacnii laabtiisa ayaa waxaa laga maqlayey yacni oohinta uu ooyayo ee uu isku celinayo oo qofku waxa weeye marka uu ooyaayo oohinta isku celinayo oo codkii aanu soo baxaynin dee waxa weeye neefta sanqadheediiyaba markaysa waxaa la maqlaya yacni marka waxa weeye marka kurkudhii dheriga wax shabbahaa ayaa laabtiisa laga maqli jiray dhibina kuma sugna fuqahada qaarkood waa karaahiyaystaani yacni neeftan soo baxaysa dhibi kuma sugna neeftii caadiga ha ka badato laakiin wax xaraji kuma sugna oo hintaa uu ooyayo neeftan markaa soo baxaysa ee ka badan markaa neeftii kale ee oo kale markaysagaa shabbahaysa ama ku soo dhowaanaysa wax dhibi markaa kuma sugna laakiin bacdu alfuqahaa waa karaahiyaystaan oo waxay yidhaahdaan hadduu ruuxu ooyo waxa weeye nafhadaa afuufka uu afuufayo lafteeda yacni ma fiicnay markaa yidhaahdaan waana dhici kartaa bay yidhahdaan xuruufii inay ka samaysanto marka taa waa inuu iska jiraa xuruufta inay ka samaysanto waa inuu ruuxu iska jiraa laakiin yacni neeftaa ka soo baxaysaa dhib maleh wax xaraji kuma sugna axaadiista iyo aasaartana sidaas iyadaabay igu soo aroortay marka waxa weeye cumar ooyaayo oo safafka dabadooda laga maqlaayo waxaad garanaysaa in neefi soo baxaysaad garanaysa marka nebigu ooyaayo sala allahu alayh wasalam oo sadrigiisa iyo laabtiisa yacni laga maqlaayo oo hintii markaa waxabay laga maqlayo yacni taasna waxaad garanaysaa in neeftii ay imanayso aad u imanayso oo afkiisa neef badani ay ka soo baxayso iyo sankiisa ayaa markaa laga garanaya bukaa iyo buka waa iska laba luqo mamduud iyo maqsuur bay labadaba leedahay labada markaa luqo oo midna hamsada ay leedahay midna aynay lahayn beyt shicra ayaa lagu kulmiyey bakat caynii wa xuqa laha bukaaha wamaa lbukaau wala walaalcawiilu bakat caynii buu idhi indhahaygaa ooyey wa xuqa laha bukaaha markaa taa hamsadii waa tuuray garteedna weeye inay indhahaygu ooyaan wamaa yughni albukaa'u alcawiilu tii dambena hamsadii waa sugan qaar waxay u nisbeeyaan xasaan ibnu haabit bay u nisbeeyaan bacdi way kala gaar yeelaanoo waxay yidhahdaan ta hamsada leh waa marka sawd weheliyo taan hamsada